bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsalaam عlى rasuuli اllahi اlأmiin wعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi akhiruhum shaykhuna sheykh صالح bn cbdالlah الcusaymi غafar allahu lahu wlahum jamica bisnaadi kuli minhum ilى asmaai macayna can amr dinar can abi qaabuusa mowla cabdillahi bn camr caas cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh wali waslem alraaximuun yarxamuhum الraxman irxamu man fi lardi yarxamkum الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المcalimiina bاlmتacalimiina بإqrاءi usul mtun khasة usul xadiiث المصطفى wrasuل المجتبى slى اllah عlyh وعlى آlih وصxaabatihi أجمعين yfuz bsacاaت الcجل الآجل fahada huwa اlmجlis التاسع والخمسون من مجالس إقراء وشرح كتاب معالم السنة النبوية في ليلة الأحد الموافق للرابع عشر من شهر جماد الأولى عام 1440 هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ من كتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان مجلسكي sagaal iyo kontonaad ee majaalista dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka macaalim sunna nabowiya habeenkan waa habeen axad ah afar iyo tobanka bish jimaadul uulaa kun afar boqol iyo afartanka jana nabigeena sala allahu caleyh waali wasalam waxaan ku soo jirnay cibaadaadkii kitaab aljanais aan kaga sii jirnay baabu tashdiidi fi niyaaxa baabu tashdiidi adkayn la adkeeyo fi niyaaxati meydka in lagu dul-ooya in xaaladda ayada xaalad adag ay tahoo lagu dambaaba inay tahay ayuu baabkan u baabya weeyaan niyaaxada waa dhawaaqa qofka uu muxuu ah markuu qofka geeriyoodo la dhawaaqo oo la hogeysto xadiidkun lix boqol iyo koobaad can ummi caiyata waxaa laga wariyay radi allahu taala anu ardaaha qaalat waxay tir umma caiya akhada calayna annabiyu nabigeenna ayaa wuxuu naganaga qaaday sala allahu calayhi waali waslem cinda albeycati xilliga beycada iyo la ballanka diineed uu nala galay nabigeena sala allahu calayh waali waslem anlaa nanuuxa inaanan dhawaaqin oonan oynin oon dhawaaq kor u qaadan meydka markuu dhinta aanan ku dhawaaqin famaa wafat ma ay oofinin mina annaga imra'atun haweenay ayru khamsi niswatin shan dumar unbaa fuliyey arinta ayada ahaydoo dumar kaleo dhan waxaa weyaan arrinta ayada ahayd way ka hoostay ummu sulaymin ummu sulaym iyo umulcalaa umulcalaa cala hooyadii iyo sulaym hooyadii wabnatu abi sabrata imra'atu mucaad mucaad ibni jabal xaaskiisii radia allahu tacala canhun wamra'ataani iyo laba haween oo kale oyna sheegin aw amaba ibnatu abi sabrata ibnatu abi sabra gabadha la yidhaahda iyo wamratu mucaadin iyo mucaad xaaskiisii iyo wamra'atun ukhraa iyo haweeney kale intaas unbaa arinta ayada ahayd markii dadkii ayaga xaasaskoodii ahay amaba ilmahoodii amaba aqribadooda ay dhinteen oo hintii ka istaagtay laakiin inta naga kale in ofise waa yarayd ayay leedahay radi allahu taala ardaaha oo dumarka haaliban waxaa ka qaalib noqdo oo ka eh, tambadiyo xamaasada iyo naxariista iyo caatifada ayaa ka tambadiso markaasaa laga yaaba inay dhawaaqaan xadiidka bukhari muslim ay soo wari weyeen xadid kun shan boqol soo saaray xadid kun lix boqol iyo labaad can cabdillahi bn mascuud waxaa radi allahu tacaala canhu qala wuxu abdillahi bn mascuud qaala nabiy nabigan wuxu yhi sal l slem laysa mina anaga naga mid ma ahan man latama alkhuduuda dhaforada qofkii dharbaaxayo oo garaaca naga mid ma ahan geeri darteed ama musiibo dhacday darteed oo washaqa aljuyuuba dharka jeexjeexa musiibo dhacday awgeed oo wadaca ku dhawaaqa bidacwa aljaahiliyati jaahiliga siay u dhawaaqi jireen u dhawaaqa qofkaas anaganaga mid mayu nabig sal allahu aleyh waslm buhari muslim xadidka soo saaray marka dhawaaqaas inaa la ogolanaya mxuas laga qaadana xadiidkana xadiidku lix boqol iyo saddexaad can ibn bashiir waxaa laga radi allahu tacala canhuma qalu hil nucmaan uqumiya waxaa la miir daboolay calaa cabdillaahi ibn rawax saxaabiga jaliilka ahaa oo nabiga gabyaagiisa ahaa radi allahu taca anhu ayaa la miir daboolay xanuun dartii fa waxay guda gashay marka ukhtuhu mxuuah camratu camro ahayd bint rawaxa tabkii inay oyso oy dhawaaqdo maxay leedahay marka waa jabalaah ay ku dhawaaqaysaa waa buur buurtaydiyey ay leedahay yacni buur duntay ama buur burburtay oo kale waa kadaa waa kadaa kiisaa ahaayo kii badbadhaakada hadalla noocaasay ku dhawaaqday tucadidu iyada oo tiranaysa qiimaha iyo sharafta iyo booska uu joogay faqaala wuxuu yidhi cabdulahi bn rawaaxa xiina afaaqa qofkumarkuu soo miirsaday marka hore uu alla miir daboolay oo nin nafta ay ka dhacdo kale ayuu muxuu ekaa kadibna waa soo miirsaday falamaa goorti faqaala wuxuu yidhi xiina goortii afaaqu uu soo miirsaday ama nafta ay ku soo noqotay oo suuxdintii ay ka dhammaatay maa qulti maadan dhihin shayan hadal ma dhihin ilaa haddii aad ku dhawaaqda qiila lii waxaa lii yidhi oo anna lii lahaa a anta kadaa ma sidaasaa tahay waajaba laah markii aad tidhaahdaba waxaa laleeyahy ma saasaata adiga oo qof la dhaleecayna oo la eedayna oo waxaa weeyaan eh, arinta ayada ah lagu qabsana oo kale ayaa liigu samaynaya ayuu leeyahay radia allahu taala arda bukhari xadis soo saaray maxaa yeele qofka markay nafta ka dhacaysa mala'igtu wuu arkaya mala'igtu wuu arkaya agtiisa soo fariisanayaan waana arkaya xadiid kun lix boqol iyo afaraad can usayd ibni abi usayd waxaa laga wariyey raximahu llah waa taabici can imra'atin haweeney wuxuu ka wariyey oo min almubaayicaat gabdhihii nabigan la mubaayacooday sal ll slm ma gacantay u geeyeen maye waxaa weeyaan halkaasay nabiga kala mubaayacodeen yaa ayuha nabi ida jaءaka almuminaatu yubaayicnaka calى an laa yushrikna biاllahi shayئa walaa yasriqna walaa yazniina walaa yaqtulna awlaadahuna walaa yaأtiina bibuhtaani yaftanuuna bayna aydihina waarjulihina walaa yacsinaka fii macruuf fabaayicun gabdhihii nabiga la mubaayacooday sal اlه alay slam ayay ka mid ahayd gabadhaas saxaabi haddii la yidhahdo can saxaabiyin ama can saxaabiyatin jahaalatu laa tadur haddii marba saxaabi la sheegay magaciis walow yaana la dhin hebele bas intaa ku filan laakiin wix saxaabi ka dambeeya oo taabiciinta ah haddii can taabiciin la yihahdo xadiiska wuxuu noqonaa daciif maxaa yeele waxaa ku jiri majhuul majhuul ayaa ku jira weyaan ama xaal ha noqdo ama cayn ha noqdo waayahay laakiin majhuululcayn waaba kan hadda can saxaabiyin haddii la yidhahdo waxaa wey markaa majhuul cayn ayuu noqonaa amaba can taabiciin laakiin saxaabiga jahaaladiisa laa tadur biijmaaci ahlu almusطalax ama ahlu culuumi اxadiid muxadiiinta oo isku waafaqsan yihiin aaabiga can saxaabiyin can mubaayacatin aw min almubaayacaat dhib inayn lahayn qaalat waxay tihi saxaabiyada jaliilka ah radi allahu ta an ardaha kaana waxaada fiima arin ahada calayna uu naga qaaday rasuula rasuulka alleh fi lmacruufi wanaaga aladii kaasoo ahada calayna uu naga qaaday ballanti uu naga qaaday wanaaga inaan la imaadno walaa yacsinak fii macruufinti weeyaane anlaa nacsiya inaanan ku casinin fiihi isaga anlaa nakhmusha inaanan feenanin oonan xoqin oonan diirin wajhan wejiga oo marka qofkii dumarka markay ooynayaan saasay isxoqonayaan walaa nadcua weylan halaagna aan u yeeranin allow halaag allow saayeel wamaa ilaa dalik hadalladaas noocaas ku dhawaaqayeen aanan ku dhawaaqin walaa nashuqa jayban jeeb iyo dirac iyo dharna aanan jeexin wa anlaa nanshura inaanan firdhinin oonan basaasin oon kala tuurin shacran timihii timihii isku dabnaa isku aadanaa inaan kale furfurinoo saas aanan samaynin intaba waxyaabaha aad nabigeena sal alla alay slam ballantii aad naga qaaday oo nagula ka mid ahayd ay leedahay gabadhaas saxaabiyadda radia allahu tacala an ardaha abu dawud ee xadiis soo saaray waa xadiis saxiix weeyaan baabu sabri cinda almusiiba haddii musiibo ay dhacdo oo qofka musiibo ay ku dhacdo ama naftiisa ama maalkiisa ama waladkiisa amaba aqribadiisa ama musiibo nooc kastaba ahaato ay ku dhacdo qofka inuu sabra ina waajib tahay ajar badanna masiibada laga hela kusabarka lagu sabray ayuu baabkan u baab yahay weyaan can anas bin malik waxaa laga wariyey radia taala anu arda qal wuxuu anas khaadimi rasuli lah sal slm mara nabiyu nabigana ayaa wuxuu soo maray bimraatin haweeney tabkii ku oyeysa cinda qabrin qabri dushii ama agtii ku oynays weyaan cinda qabrin qabri agtii fa qaala wuxuu yidhi ittaqi illaaha haweenayahay ilaahay ka baq wasbirii sabar oo dulqaado oo sabr la imaawey allana ka baq wa tacaala oo hintaan iska dhaaf qaalat waxay tihi in ilayka canii iga fogow oo idhaaf iga tag fa inaka adiga lam tusab laguguma asiibin bimusiibatii musiibadaydii igu dhacday mid ka mid a nina wax uguma tiid waxaad yeeli ay haystana kuma qabsanin oo nin duurka iga mar waayahay walam tacrifu mayna garanin inuu nabi maxamed yahay alai ma ay ogeyn weyaan taala an ardaha faqiila waxaa loo yidhi inahu nabiyu sala allahu calayh hadalkaas aad ku tiri waa nabigeena sal ا slm waa nebi mxamed alayhi الsalaaةu wasalaam qaala faatat waxay timid marka baab الnabiy nabiga albaabkiisa ay timid sal slm falam tajid ma ayan helin cindahu nabiga agtiisa bawaabiina waardiye waardiyaal joogo ma laha meeshi waa iska furan yahy faqaalat waxay tihi markii ay u gashay nabigeenna lam acrifka nabi allow kuma aanan garanin oo hadalka iga soo baxay aqoon la-aan inaan nabinimadaada iyo amarkaada diidana igama ahayne iyo in alla rasuulkiisa amarkooda diidanaaye waxaa weyan wax iga ahayd aqoon la-aan faqala wuxuu yidhi inama asabru inamaa in kale ma ahni asabru sabarka cinda asadmati اluulaa argagax hore iyo dhicitaanka hore iyo jugta hore agtiisa weeyaan markii aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu markiiba ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun markii ay masiibada sii dhacaysaba ina lilahi inaad la soo boodowa laakiin mar aad muxuu ah aad xaro dhaaftay oo taraartay oo below dhan akhrisay haddaan sabraya baabkaas saasuu nabigeen cadayna sal allah ala sabarka marka qiimaha la mogta xayawaanka way sabraan xayawaanka iyo insanka waxay kala duwan yihiin xayawaanka wuu wareegi wuu qaylini hakada yani sabr xayawaanuu sabraya qofki marayuu sabraya yani khalaas wuxuu qabta waynaya laakiin ixtisaab laakiin qofka muminka wuxuu kaga duway xayawaanka markay musiibada dhacda markiiba wuxuu ogaanaya musiibadan yaa keenay allah nicmadan maanta lagaa qaadaynaya yaa ku siiyey allah haddii aad sabarta maxaad ka heli intaasoo wanaagga amarka alla muxuu ahaa aladiina idaa asaabathum musiibatu qaluu ina lilahi waina ilayhi raajicuun ulaaika calayhim salawaatu min rabbi waraxma markiiba qofka waa isxakamaynaya markiiba faraamishi iyo breeg ayuu dhab siisanaya alla ayuu qalbigiis markiiba kuxiraya kadibna ajar iyo wanaag iyo ciwad iyo bedel ka khayr badan ayuu alla ugu shubaya subxana wa tacaala marka xayawaanka iyo insaanka saas kala duwan yihiin lidalika culimada waxay dhahaan qofka inuu sabra sabra alxayawaan waxay taraysa malahan waayahay xadiidka bukhaari muslim ayaa soo saaray weyaan xadiidka ama baabka baabu tasjiyat ilmeyt meydka in la daboolo markuu geeriyoodo inay sunno tahay oo jiray jirtay nabigeena zamankiis sal l slem ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadid kun lix boqol iyo lixaad can caaishata waxaa lg radi allah ta an ardaha zawji nebiy nabiga xaaskiisa sal slem waradia allahu taala ardaha ana rasul rasulka sal slem xiina goorti tuufiya la dabotuufiya eh, xilliga la oofsaday oo nafta ay ka dhacday sujiya waxaa lagu xabaratin oo loo eh, tiiriyey ama xibaratin meesha xibaro la yidhaahdo loo tiiri weeyaan waa go laga keeni jiray dalka yeman go hadda shaalkan soo lagama keena dhankan iyo eh, muxuu aha bakistan iyo meela lagama keena sidaas kale ayay ahaan jirtay weeyaan ayadana go noocaas go ka mid a ah ee nabigan lagu daboolay cala sl slam inta aanan la dhaqin oonan la kafanin ka hore buhari muslim xadis soo saaray baabu qusl meyiti ama qasil meyiti meydki in la dhaqa ayuu baabkan u baab yahay xadiidkun lix boqol iyo toddobaad canhum caiyata waxaa laga wariyey taala ardaha qaalat waxay tihi waxay ahan jirtay horjoogayaalka saxaabiyaad horjoogayaalka oo horjooga oo nabiga iyo dumarka udhexeeya ay ka ahayd radia allahu tacala wax badanna muxuu ahaa dumarka xaaladooda loo xilsaari jiray qaalat waxay tii uma dakhala calayna rasul nabiga al ayaa noo soo galay sala la slm xiina goortii ibnatuhu gabadhiisii ay geeriyootay ama la oofsaday fa qala wuxuu dhaqa alaaan saddex jeer oo u qabeeyo aw khamsan ama shan jeer u qabeeyo aw akara min dalika intaa in ka badan u qabeeya in ra'aytuna dalika arrinkaas haddii aad u aragtaan inay u baahan tahay oo qofka dhaqitaanka intaad u baahan yihin la dhaqo weeyaan kow bimaain biyo iyo wa sidrin gob yacni saabuun oo kale waa un waa saabuun oo kale hadda maanta xamar gobka calayntiisa ayaa muxuu ah lagu dhaqi jiray oo xilligaas u ahan jirta saabuun oo kale o wajcalna ka yeela fi laakhirati dhaqitaanka u dambeeyana kaafuuran kaafuur yeela kaafuur geliye weyaan aw shayan qayb o oh, amaba shay oo min kaafuurin kaafuur ka mid a ah. faidaa faraqtunna haddii aad ka faaruqdaanna faadinanii isoo ogeysiiya falamaa faraqnaa goortii aan ka faaruqnay aadanahu nabigu aan soo ogeysiinay faaaynaahu faactaynaa waxaan siinay ama fa wuxuuna siina cafwan xiqwa hoosguntigiisii maradii uu hoos nabigana ka xirnay sala allahu calayhi waaalih wasalam ayuuna siiyey qaala wuxuu yidhi dharkeeda intaadan u xirin hoos ka mariya oo qeyb dharka muxuu ahaa amaba intaanan loo xirin muxuu ahaa kafanti hoos u mariya iyaahu muxuu isguntigaas weyaan tacnii waxaa ujeedaa isaarahu hoosguntigiisa nabigeena sala allahu calayh waali wasalam bukhari muslim ee xadiis soo saaray kaafuurka muxuu yi marka intaan garagaranay kaafuurka shayga ugu dhow maraan jaamacaddan joognay almadiina ayaa kaafuurka waxay noo sheegeen inuu yahay geedkan alwaax laga sameeyo oo baxarzaafka ah, loo yaqaano amaba alwaax adiga laga sameeyo aadkoo dhadheer alwaaxa geedka laga sameeyo geedkaa inuu yahay kaafuurka inoo sheegeen markii marka caleyntiis aad soo jarta caleynta marka la soo jara ood saas u marmarto waad dareemaysaa waa luubaan ahaan kale waa luubaan ahaan marka hala tijaabiyo jaamacadda dhexdiisa ku yeellay waana la soo waday waxaa la yidhi geedkan geedka la yidhahdo kaafuurka waa geedkaas alwaaxa laga sameeya alwaax dabcan geeda badan ayaa laga sameeya laakiin kan aadka u dhadheero muxuuha oo muxuuha ah, ah, caddaanka xigo kaas weyaan laakiin midkaan midkaan adag ha ha kaas weyaan ha kaafuurka kaas weyaan marka waa caleyntiis caleyntiis weyaan waayahay marka waa geedkaas aad ku dheero taqaanaano muxuu ahaa meelahan baagaga iyo laga keenaa amaba ka baxa oo tirada badan laakiin nooca noocyadan yaryaroo hadda tusaale ahaan aad ku aad adag alwaax adag laga sameey oo aadka uu eh, yacni eh, tiirka uu taagan yahay laakiin wuxuu leeyahay geedo yaryar amaba laamo yaryaroo tiro badan oo ka agbax oo calaynta saa iskugu dhuuban kaa maaha waa kan dheeroo caadiga aho calaynta weyno lah oo aadka ugu badan eh, in alwaax laga sameeyo kaas weyn kaasaa kaafuurka ah. waayahay baabu qasi mayiti cafwan waaya wa fii riwaayati riwaayad oo lahumaa bukhari muslim usugnaaday qaala lahaa wuxuu ku yidhi nabigeena sal sl maayt wuxuu ku yidhi ibda'na ku bilaaba bimayaaminiha bimayaaminiha midigyaalkeeda ku bilaaba oo dhanka midigta ku bilaaba madaxa noqoya eh, muxuu ahaa gacan noqotaya lug noqotaya midig iyo wa mawaadic alwuduu'i minha iyo meelaha ay ka weyse qaadato ay ama laga weyse qaato ku bilaaba weyaan bukhari axadiis soo saaray wafii riwaayati lahuma wafii riwaayati lahuma ayuu yidhi gadaalna wuxuu yidhi bukhaari lafdiga laga yaab inuu bukhaari leeyahy wa fii riwaayati lahuma qaalat waxay tidhi wamashatnaaha waxaan timiheeda u shanlaynay alaaata quruunin saddex baraar ayaan u samaynay timihii markaan shanlaynaynay oon isku xiraynay saddex qaybood ayaan ka dhignay marka gabadha marka loo muxuu ahaa ay dhimatay qofka haweenayda oo loo qabayna la xiliga ayaga tima xataa in loo shanleeyo oo loo qurxiyo oo loo wanaajiyo ayaa laga qaadanaa weyaan buhari xadiiskaas eh, lafdigiisa lah weyaan waayahay baabun fii kafani meyiti meydka in la kafaniy ayuu baabkan u baab yahay iyo kafanta nooc ay noqonayso iyo inta cadadkeeda ay noqonayso xadiidkun lix boqol iyo sideedaad can caishata waxa lagu zawji nebiy radi allahu ta an ardaha ana rasula rasulka sal slm kufina waxaa nabi lagu kafaniyey fii alaaati ahwaabin saddex mara ayaa lagu kafaniyey yamaaniyatin yaman loo tiiriyey oo yeman laga keenay biidin cadcad suxuuliyatin ee magaaladaas suxuul loo yaqaano laga keenay oo min kursufin kursuf ama suuf qutniga laga sameeyey laysa fiihinna kuma jirin gudaheeda qamiisun qamiis kuma jirin walaa cimaamatan cimaamadna kuma jirin weeyaan marka nabigeena sal slam saddexdaa mara oo maryaha reer yaman ah oo weliba magaaladaas suxuuliya suxuul la yidhahdo xaggaad laga keenay samaynta laga samaynaya kursuf ama suuf ka samaysan ayaa nabigeena liisu dul saaray go go labaad go saddexaad oo lagu duubay nabigeena sal alla slm marka kuma jirin qamiis iyo cimaamad laysa fiiha qamiisu walaa cimaama culimada arintaas aad bay u kala ra'yi duwan yihiin ama laba ra'yi ay qaateen qolyo waxay leeyihiin qamiisna kuma jirin cimaamadna kuma jirin oo saddexdaas bes ay ahaayeen ay leeyihin wacalaa hada alasaas dadka iyaga waxay qabaan in qamiis in lagu kafaniyo ama cimaamad qof lagu kafaniyo aan la ogolayn ay qabaan qaarna may waxay leeyihiin laysa fiiha qamiisun walaa cimaama saddexdaas ayada marka la tirina qamiiskii iyo cimaamadda loo geliyey uu nabiga loo xiray calayhi salaatu salaam kuma jirin marka maxay noqonayaan qamiis imaamaddii lagu daro shanay noqonayaan la saddex go iyo qamiis iyo cimaamad sidaas weeyaan marka labadaas rayo ayaa jiro marka laakiin asal ahaan in uun e, dharka caadiga oo saddexda loo geliyo ayaa aad u haboon waana noo imaan doonaa sayid e, ninka la yidhaahdo sayidina abubakr radi allahu taala arda arrinta aad usii cadayni xadiidka bukhari muslim ayaa soo saaray weeyaan xadiidku lix boqol iyo sagaalaad can jaabir bn cbdillah waxa lgu radi allahu tacala anhuma ana nabiya nabigana sal slam khaaba yowman maalin ayuu khudbayey nabigana sal slem fadakara rajulan buu sheegay oo min asxaabii saxaabadiisa ka mid ah qubida la qibdooday oo geeriyooday fa kufina kadib la kafaniyey fii kafanin kafan hayra aa'ilin aan macno lahayn kafan aad raqiis u ah amaba duug ah lagu kafaniyey ayuu nabigana sheegay sal slem wa qubila leylan habeennimona la duugay ninka waxa la iskugu dir laba arrimood habeennimona waa la duugay maro iska muxuu ah yufticulo macno badan aan lahayn amaba waxaa weeyaan aad u qiimo daran oon munaasab ahayn ayaa lagu kafaniyey fazajara nabiyu nabigana wuu ka canaantay saxaabadii sal slem an yuqbara in la duuga alrajulu qofka bileyli habeen xataa yusalla caleyh ilaa lagaga tukada weyaan rajulka waxaa weeyaan dumarka waa la mid ilaa tukada ilaa an yuara in loo yuara loo dhibaatogeliy insaanun qof ilaa dalika arrinka asaga ah arimaa jira yani in habeen la duugamoyn talo kale iyo suuragal kale ma jiri karto haddii arintaas qofka uu baahdo waa baab kale weyaan yani amni dare iyo waxyaabo badan iyo safar iyo waxyaaba badana dhici kara warkaas wa qaala nabi nabig wxu sl slm idaa kafana hadduu kafaaniyo axadukum midkiin akhaahu walaalkii falyuxsin kafanahu kafantiis ha wanaajiyo hal marabas intaa ku duuba lahayd saddex ugu dhig maxay kaa dhibi saddex wanaagsan ugu dhig adduunkiisa dhanba waa ka tagayba intaas ayada miyaad raacin weyde muslim ayaa xadiis soo saara weyaan xadii kun lix boqol iyo tobanaad can samurata ibnu jundub waxaa lg radi allahu ta an arda can nabi nabgen wuu kor sal sl qal nabigen wuxuu yidhi ilbis ilbasuu xirta min hiyaabikum dharkiina albayaada dharka cadcad xirta weeyaan fa inahaa ayada adharu ayadaa nadiifnimo badan oo wa adyabu udgoon badan oo wanaagsan weeyaan wa kafinuu fiiha mowtaakum ciddiina mxu ah dhimatana ku kafaniya weyan wa fii riwaayatin fa inaha ayada min khayri hiyaabikum dharkiina ku khayr badan ay ka mid tahay weeyaan tirmidi nasaa ibnu maaja waa xadiis saxiixa weeyaan baabun dharkan kale waxaa laga yaabaa qofka markuu wasakooba inuusan degdeg u arkin lakiin dharka cad wasakda markiib uu muujina marka daa'ima waa dhar la nadiifin la dhaqa weyaan baabun kayfa yukafan almuxrimu qofka muxrimka asagoo ah, xajka labayk allaahuma labayk loo xaj ku jira oo dharkii caddaa xiran hadduu qofka dhinto see loo kafanani kafantiisa ay noqonaysaa xadiid kun lix boqol toban iyo koobaad can ibni cabbaas radi allahu tacala anhuma qala fi cbdullahi bn cabbaas baynamaa goor rajulun nin waaqifun uu taagan yahay bicarafata carafo uu taagan yahay id waqaca can raaxilatihi hashiis ayuu ka dhacay gaadiidka u saarnaa fawaqasatu way qoorjibisay qoorti intay u hoos martay ayaa qoorti basha ay tiri weyaan aw qaala wuxuu yidhi fawqasatu qoorti ay ka jibisay weyaan ama iyadii laftirkeedii marku ka dhacay ay ku tumatay oo saasu ku jabay ama qoortii u hoos martay saasu ku jabay qoorti ayaa un jabtay laba jeerba kadibna ka waa dhintay faqaala nabi nabigan wuxu yidhi sl slm iqsuluuhu dhaqa bimaain biyey wasidrin xamar gub fii thawbayn laba maro kafaniyo walaa tuxanituhu catar ha u dhoweynina catarka meydka loo geliyo oo loo mariyo ha u dhoweynina walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisna ha daboolina fa inahu maxaa yeelay yubcau waxaa la soo saari doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama mulabiyan isagoo talbiyada wada labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk isagoo talbiyad weeraa la soo saari doonaa marka saas yeela ayuu nabigan amarku bi sal slm buhari muslim xadis soo saaray wa fii riwayati riwayad allahuma bukhari muslim u sugnaatay wa kafinuuhu ku kafaniya fii thawbayhi labadiis marood walaa tumasuuhu walaa tamasuuhu ha taabsiinina biibin catarna ha u dhoweynina saasuu nabigeena cadi sal slm xadiidka buhari ee soo saaray ama lafdigiis kale weyaan maxaa yeele wa fii riwayati allahuma iyo bukhari uu dib marina inuu muxuu ahaa lafdiga isagale u badi weeyaan baabu takfiini kafanin qofka in lagu kafaniyo oo inay bannaan tahay biiyaabi dhar alqadiimati ee horeysay in qofka lagu kafaniyo dhar cusub laazim inay ahayn oo dhar nadiif oo wanaagsan in lagu kafaniyo ino laazim tahay ayuu baabkan u baabi weyaan xadii kun boqol toban iyo labaad can caaishata al radi allahu ta qalat waxay tii dakhaltu calaa abi bakrin asidiiq radi allahu taala an ardah aabbahay abubakr sidiq ayaanoo gala ayay leedahay caaisha radi allahu tacala canhu wuxuu yidhi abu bakr fii kam kafantum nabiya sal l slm markaasaa nabigu faqaala wuxuu yidhi fii kam imiseeba kafantum aad ku kafanayseen annabiya nabigana sal slm miiqaa mar ood nabiga ku kafanayseen calayhi salaa slam qaalat waxay tihi fii alaaa ahwaabin saddex mara biidin cadcad suxuuliyatin magaalada suxuul la yidhahdo oo yeman ku taalla loo nisbeeyey oo lagu sasameeyey laysa fiiha qamiisun qamiis uusan ku jirin walaa cimaamatan cimaamada ay ku jirin weeyaan faqaala wuxuu ku yidhi fii ay yowmin maalin teedeeba tuufiya uu geeriyooda rasul rasulka al sl slm qalat waxay tihi yowma اlitnain maalin isniin ayuu nabigeen sal allah alay slam qal wuxuu yihi fa ay yowmin haada maanta aan joogno waa maalintee isagoo xanuunsan yahay abubakr marka markuu saa weydiina sariir ayuu saaran yahy wuu xanuunsan yahay sariir almowt ama sakaraat almowt amaba marad lmowt ayuu ku jiraa fa ay yowmin yowm kiiseeba haada maanta waa maalinme ama waa maalintee qaalat waxay tihi yowma اlitnain waa maalin isniina qal wuxu yhi arju waxaan rajaynaa fii ma beynii fii maa bayni aniga intii dhexaysay wa bayna aleyl iyo habeenka inta noo dhexaysa in lii qiblooda oo nafta ilaahay uga qaado subxana wa tacaala ayaan rajaynaya weyaan fa nadara kadibna wuxuu eegay ilaa thawbin maro calayhi isaga saarneyd kaana ahaaday yumaradu mid lagu jaraajiyo amaba lagu muxuu ahaa xanuun dhowra oo markuu xanuunsan yahay qofka dharka iyo waxyaabaha uu xiran yahay weyaane fiihi isaga waxaa ku sugnaaday radcun gobol yar oo ku dharooban ama ku hallaysan oo min zacfaraani zacfaraan mara isaga oo xilligu xanuunsanaa lagu duubaayey oo lagu jaraajinayey oo waxaa weeyaan eh, uu ku dharooban yahay zacfaraan zacfaraan uu marsan yahay ayuu eegay fa qaala wuxuu yidhi iqsuluu thawbii haada maradaydan dhaqa kow wasiiduu calayhi thawbayni laba marana waxa way ku kordhiyo oo kale saddexda ayuu doonaya soo ma fakafinunii fiha igu kafaniyo khamiis miyuu sheegay waa maya cimaamad miyuu sheegay waa maya fakafinunii fiiha igu kafaniya qultu waxaan ihi ina haadaa khalaqun kan waa mid duug ah oo dugoobay qaala wuxuu yidhi ina alxaya qofka nool ayaa xaqu ku habboonaan badan biljadiidi dharka cusub min almeyiti qof dhintay dharka usub waxaa ku haboon qofka nool in la siiyo inamaa in kalema huwa asaga lilmuhlati carunka iyo mxuu ahaa duudka iyo e, mxuu aha tixriga ayaa akhiiran qaadan doona marka qofka waxaa weeyaan nool ayaa ku haboon oo dhib dhib ma lah ayuu kala jeedaa radia allahu tacala anhu falam yutawafa lama oofsanin xataa amsaa ilaa u ka galabaysa min leylati hulaahaa habeenka salaasad ahayd wadufina dufina waxaa la duugay qabla an yusbixa intuusan waa bariisanin ka hore ayay mxuu aha leedahay umilmin caisha radi allahu ta marka habeenkiiba waa geeriyooday xadiidka bukhaari ayaa soo saara weeyaan baabalisraaci dadejin la dadejiyo bijanaaati janaazada biljinaaza waljanaaza labadaba la dhihi karaa laakiin jinaazada ayaa afsax dadejin la dadejiyo janaazadii oo markiiba markay dhimataba la duuga ayuu baabkan u baab yahay xadiidkun lix boqol toban iyo saddexaad can abi hurayrata waxaa radi allahu taala arda cabdiraxan sakhdawsi raawiyat alislaam can nebi wuxuu ka wari sal slam qal nabigan wuxuu yidhi ascuu wardadejiya biljanaazati janaazadadejiyo fain taku haddii ay tahay saalixatan mid suban fa khayrun khayr baad tuqadimuunaha ilayhi aad u hormarinaysaan khayr baad u dajinaysaan ood ha ka habsaamanina weeyaan wain yaku hadduu ah hadduu yahay siwa daalika arrinkaas midaan ahayn oo qofku uu xun yahay nasal allah asalaama walcaafiya wanacuudu billahi min dalika fa sharu sharbaad tadacuunahu ka tuuraysaan oad ka dejinaysaan can riqaabikum qoortiina ilan jinaazada waxaa la rabaa halka in la saaro saasaa sunna halka in la saaro garabkan lagu qaado weyaan waxtamaha arijaalu calaa aktaafihim saas weeyaan lidalika masjid anabowi markii meydka lagu tukado halkaasaa la saara markaas lala orda waad aragteen koleyba raga xajka tagay halkaas inta la saara lala ordi oo muxuu ah markiiba qubuurulbaqici lagu tuuri amaba halkaa la geyni oo lagu aasi weyaan marka qoortiina waxaad ka dejinaysaan iyo garabkiina har ayaad ka dejinaysaan weyaan qof ahlunaar ciyaada bilah ayaad mxuua iska dejinaysaan buhaari muslim xadii soo saaray xadidku lix boqol toban iyo afaraad can abi saciid khudri waxaa la wariyey sacad bin malik ibni sinaan ana rasul rasul sal sl nabig qaala nabigan wuxuu yidhi idaa wudicat aljinaaza janaazadii haddii la dhigo waxtamalaha rijaalu raggii ay kadibna ku qaadaan calaa acnaaqihim qoortooda ay ku qaadaan garabka ay saarawen fain kaanat di ay tasaalixatan mid suuban qaalat waxay leedahay qadimuunii qadimuunii war i hormariya oo dadajiya dadajiya ay leedahay weyaan wain kaanat hadii ay tay hayra saalaxatin midaan subnayn qaalat waxay leedahay yaa weylaa halaageedii yaa weylaa halaageedii ayna yadhabuuna bihi xaggee u wadaan qabri iyo cadaab baa ka horray ciyadan bilah yasmacu waxaa maqla sawtaa dhawaqeeda iyo calacalkeeda kullu shayin shay laka yaa maqla ila alinsaan insaanka mooyane walow samicahu insaanka duu maqli lahaana saciqa wuu suuxi lahaa waana dhiman lahaa weeyaan dhawaaqaas hadduu maqli lahaa khalaasay ahaan leed weeyaan waaya buhaari xadiis soo saaray baabu fadli itibaac janaazi janaa-is janaasooyinka iyo qofka meydka in la raaco o ilaa qabriga la geeyo raacitaanka isaga fadliga alle ayuu baabkan u baabiya xadiid kun lix boqol toban iyo shanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey radi allahu ta an arda ana rasul rasul ka sal slm qal nabigeen wuxuu yidhi man itabaca janaazatan janaazata muslimin qof muslim janaazadii qofka raaco iimaanan alla rumayn iyo ixtisaaban ajir uruursi owa kaana macahu meydkaas iyo qofka muslimka meydkiisa la jira xataa yusallaa calayha ilaa lagaga tukada oo yufraqa laga faaruqa min dafniha duugitaankeeda fainahu qofka isaga ah yarjicu wuxuu la soo laabtaa min aljri ajriga biqiraatayni laba qiraad ayuu la soo laabtaa qiraadmaxaday doonoo imaan doona kullu qiraatin qiraad la arkaba milu uxud buurta uxud oo kale weyaan buurta uxud wareegeeda saa loo wareega taqriiban labaatan kilomitr ay haddii saa loogu ku dhowda kow tan labaad dhirarkeeda waxaa weyaan iyo waxaa weyaan kor ilaa boqol iyo labaatan iyo lix mitir ayaa hadda jirtaa meesha ugu dheer xilliga nabigeena sal slm boqol labaatan iyo sideed ayaa jirtay ay leeyihin wallahu aclam qolyahan jeolojiga iyo waxyaabahaas mxuu ahaa ka sheekeeyo waxaasay sheegayaan wallahu aclam buurtaasoo laba jeer ajir la-eg ayaad qofka helaya janaaze ayaad raacday waad ku tukatay kadibna waad duugtay kadib intaas markaad marto laba buurood oo uxud ah ajir la-eg oo ajir aakhira ah ayuu rabbigan kusiina subxaana wa tacaala ood la soo laabanaysaa buqari muslim xadis sosaare xadid kun lix boqol toban iyo lixaad can naafic waxaa laga wariyey mawla cabdillahi bni cumar ibn khataab radi allahu taala arda waraxima allahu naafic qala wuxuu yihi naafic xudia ibnu cumar ibnu cumar waxaa loo sheegay ana abaa hurayrata abaa hurayra radia allahu taala anu arda yaquul inuu leeyahay man tabica janaazatan janaaze qofkii raaca falahu qiraatun qiraad ayuu leeyahay qala wuxuu yihi akara abuu hurayra abuu hurayra wuu badiyey calayna fadli badan ubaad noo sheegay abu hurayra bismi اllah saasoo kale weyaan fasadaqat waxaa u rumaysay oo u markaati furtay yacni caaishata abaa hurayrata bay u markaati furtay oo inaad nabigeenna arrinkaad sheegay ee ugu markaati furtay sal allah alay slam wa qaalat waxay tihi samictu rasul baan ka maqlay yaqul isagoola hadalka asaga weeyaan fa qaala ibnu cumar wuxuu yidhi laqad faradnaa waxaan ku xadgudubnay oon dayacnay fii qaraariita eh, mxu qiraadyaala ee tiro badan ayaan ayaan oo markii ibn cumar waxaa laga yaaba inuu samayn jiri inuu janaazada ku tukada kadibna uu isaga haro ayaa laga yaaba weyaan marka raacid la-aantaas waxay noo keentay inaan qiraadyo badan iyo uxud badan aan dayacno weyaan ajar la-eg baab ااstiغفaari dembi dhaaf in loo weydiiyey lilmeyiti qofka dhintay ayuu baabkan u baabiyay xadid kun lix boqol toban iyo todobaad can siriin waxaa lag wari mxamd siriin raximah اllah ana anas malik waxaa laga wariyey radi allahu ta arda shahida inuu xaadiro anas janaazata rajulin nin janaazadii oo meel ansaarire ansaarida qaala wuxuu yidhi faadharuu qaala wuxuu yidhi ibnu siriin faadharuu waxay bannaanka soo dhigteen oy aad u muujiyeen alistikfaara dembidhaaf inay weydiiyaan allaahuma kfir lahu allaahuma kfir lahu allahuma kfir lahu kor u qaadeen weyaan ama ay muujiyeen bannaanka soo dhigeen falam yunkir dalika anasun anas arrinka asaga ahay kuma inkirin oo inay kor u qaadaan ilaahay oo dembigiisu dhaaf allah u naxariiso ma inkirin weyaan imam axmed ayaa soo saaray sanadkiisa calaa sharihima ay calaa shari bukhaariyi wa muslim baabu itibaaci nisaai اjanais dumarka inay janaazada iyo meydka raacaan ayuu baabkan u baab yahay ma banaanta ma banaana ma adag tahay ma adka ma suna ma makruuha maxay tahay halkaanaan ka faidaysana insha allahu tacala xadid kun lix boqol tobani sideedaad can umi caiyata waxaa laga wariyey radia allahu ta an ardaha qaalat waxay tir um caiya nuhiina waxaa nagala reebay can itibaaci janaaisi janaazada iyo meydka inaan daba kacno waa noola diiday walam yuczam calayna laakiin nagulama adkaynin yani farad nogolama dhigin waajib nogolama dhigin saas weyaan yani in un waxaa loo diidaa dumarka culimada in badan waxay leeyihiin qofka dumarka inay ishanan weyda laga yaaba oohin la dhacdo marka arrimahaas iyo waxaa lamidka ayaa loo diidaa wallahu aclam baabu salaati cala janaazati janaazada in lagu tukada ayuu baabkan u baabya weyaan xadid kun lix boqol toban iyo sagaalaad can abi hurayrata waxaa lg radi allahu ta an arda ana rasul a rasul sl slm naca najaahiya axmed najaashi ama ninka najaashi loo yaqaanay ayuu saxaabadii inuu geeriyood u sheegay uu sheega weyaan fi maalin aladii maalinkaasu maata fii uu dhintay kharaja ila musala weli banaanka meeshii lagu tukana ayuu nabigu u baxay alai slat slam fasafa bihim markaa saxaabadii safaf ayuu geliyey wa kabara arbacan afar jeer ayuu allah akbar yidhi oo janaazat lhaa'ib ayuu ku tukaday ninka ugu horeeyey oo janaazat alhaa'ib lagu tukada waa ninkan weyaan su-aasha marka taalla waxay tahay janaaza اlghaa'ib yaa lagu tukadaa culimada waxaa u badan yihiin janaazat lghaa'ib in lagu tukani qofka mu'minkaa ama qofka muslimka ah oo la huba ama malaha loo badina inaan lagu tukanin laguma tukanin oo waaba la hubaaba waa qolyahan hadda badaha ku dhintaan ood aragteen waa badaha ku dhintaan oo tahriib iyo wax lamid inta ku baxaan amaba diyaarada ciyaada bilah dadka ila dhacdo oo kale amaba qof wabi iyo inta ku dhacay kadibna ku qarqoomay oo saas oo kale ama qof eh, dugaagta ay cuntay oo baaba'ay oo de meel mxuu ahaa aan la ogeyn la liqay sidiisaba imaaleeda iyo wixii la marka dadkaas ama qofka qarax qaraxyadan hadda belada imtixaanka noqday oo ummadihii lagu haligay ummaddan ku muxuu ahaa imanayso oo kadibna aan la arkaynin aan wax laga dugaba aan la arkayn kale wix la midka dadka iyaga marka waa lagu tukanaya janaasatlqaa'ib iyo qofkii loo badinaa in muxuu ahaa aan lagu tukanin meel islaan usan joogin oo ku dhintay la duug laakiin ma lagu tukada mis waa maya inaan lagu tukadin u badi marka labadaas waa lagu tukanaya laakiin qof halkaan lagu tukaday oo muxuu ahaay la yaqaan ama meel lagu tukada in meel lagu tukada arrinta ayada culimada inta badan sida raajixa inaan lagu tukanin ay u badinaan wallahu aclam lakiin waa masale iska un min almasail arciya weyaan masaail farciya weyaan xadid kun lix boqol iyo labaatanaad can cabdiraxmaan bin abi layla waxaa laga wariyey taabiciga jaliilka qaal wuxuu yidhi kaana zayd zayd wuxua ibnu alqam radi allahu taala arda yukabiru mid allah akbar yidha calaa janaa'izinaa janaazadanaga arbacan afar jeer wa inahu isaga kabara wuxuu ku kibaarta allah akbar u yidhi calaa janaazatin janaazatin janaaza hamsan shan jeer fasaltu aan weydiy faqal wuxuu yidhi kaana rasul la sl sl nabig wuxuu ahaa yukabiruha mid kibaarto oo shan jeer ayuu mararka qaar nabiga allah akbar dhihi jiray asal ahaanna afarta u badnayd xadiidku lix kow iyo labaatanaad imam muslim xadidka hore soo saaray xadiidkan kale lix boqol iyo labaatan iyo koobaad can abi hurayrat waxaa radi allahu ta arda wuxuu allah akbar yidhi calaa janaazatin janaaza farafaca yadayhi labadiis gacnood ayuu kor u qaaday fii awal takbiira takbiirtii u horreysay wadac yumna midigta ayuu saaray aley sla bidxda ayuu dul xasan weyaan shaacid arnaawud wuxuu le waa daciif laakiin alimaam albani caleh raxmatullah waa xasan ayuu leeyahay wallahu aclam xadiidku lix boqol iyo laba iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allahu taala arda ana rasul rasulka ala sal slm salla wuxuu ku tukaday calaa janaazati calaa janaazatin janaaza fakabara calayhi arbacan afar jeer ay allahu akbar yidhi wasalama tasliimatan hal jeer ayuuna dhanka midig u salaam noqsaday saas weyaan midig ayuu u salaam noqsaday hal jeer xaakim ayaa soo saaray fii mustadrakihi baabu axkaami shahiidi qofka jidka alle ku shahiida axkaamtiisa iyuu baabkan u baabiyey fi salaati salaada iyo waayriha iyo w lamidka ma lagu tukanaa ma la dhaqaya iyo w lamidkaa ayuu baabkan u baab yahay xadii kun lix boqol iyo saddex iyo labaatanaad can jaabir bn cbdillahi waxal radi allahu taca anuma qal wuxu jabir bn cbdillahi kaana anabiyu nabigan waxay sal slm yajmacu mid kulmiyo oo meel isugu geeyo bayna rajulayn laba nin oo min qatla uxudin uxud raggii ku shahiiday ka mid a ah, fii thawbin waaxidin hal mara ayuu nabigu weliba iskula duubi jiray uma yaquul wuxuu dhihi jiri ayuhum koodeeba badnaan badan akhdan xagga xifdinta liqur'aani qur-aanka iyo qaadasho faidaa ushiira lahu haddii mid farta looga fiiqa faidaa ushira lahu hadii looga eh, farfiiqo ilaa axadihima midkood qadamahu fi laxdi iilka ama eelka ayuu muxuua ka hormarin jiray ayuu ka hormarin jiray nabiga sal slam wa qaala ana aniga shahiidun markhaata ayaan ku ahay calaa haaulaai kuwan ayaa marhaati ku ah ymaqyaamati maalinta qiyaama aniga ayaa ku marhaati furi doona ama u marhaati furi doona weyaan wa amara nabiga wuxuu faray bidafnihim inuu lagu duuga fii dimaihim dhiigoodii oon laga dhaqin walam yuasalu lamana dhaqin walam yusali calayhim lagumana tukanin saas weyaan marka inaan lagu tukanin iyo in lagu tukada culimada waa isku khilaafeen laakiin jamhuurtu waxay qabaan inaan la dhaqaynin shahiidka shahiidulmacraka iyo inaanan lagu tukanaynin dhaqidna ma jirto tukashana ma jirto jamhuur saasay qabaan culimada qaarna waxay qabaan maya waa lagu tukani saasay qabaan weyaan wallahu aclam baabu salaati salaad cala ljanaazati janaaza lagu tuka fi lmasjid masaajid gudihiisa janaazada in lagu tukado gudaha la keena inay banaanto dhib lahayn ayuu baabkan ubay xadiid kun lix boqol iyo afar iyo labaatanaad can cabaad ibni cabdillahi bni zubayr waxaa laga wariyey cabdillahi bni zubayr baa u ah eh, eh, zubayr bni cawaam ee wuxuu yahay awow cabdillahi bni zubayr wuu dhalay can caaishata radi allahu ta an ardaha ayadiis ana caiشhata oo waxaa weeyaan ayeydi ah nacam aabihii habaryaar u ahayd amarat waxay fartay an yumara in la soo mary bijanaazat sacd bn abi waqaas saxaabiga nabiga raabtigii ahaa janaazadiis in la soo mary fi masjid masjidka oo fatsali calayhi ayada ay ku tukato faankara rasuula nabiga fa ankara annaasu dadku way inkireen dhah dalika calayha arrinkaasa lagu inkiray janaaze in masjid lasoo dhex mariy waa lagu inkiray radi allahu taala ardaha fa qaalat waxay tihi maa asraca maxaa degdeg badiyey maa nasiya annaasu dadki intay hilmaameen dadka hilmaamkooda degdeg badana maa sallaa muusan tukan rasul rasulk sl l slm calaa suhayl ibn اlbayda suhayl oo ina bayda ahaa ilaa fi lmasjidi masjidka gudihiisu kula tukada nabigena sal slm dadka hilmaan dhowdiine hilmaan badintidiina saasay leedahay radi allah ta arda imam muslim xadii soo wariyey marka janaazada masajid gudihiis in lagula tukada ina dhib lehen baabkan u baab yahay amaba xadiidkan u cadayna weyaan baabu qira'ati اfaatixati faatixada in la akhriya fii salaati اjanaazati salaad janaazada in faatixa lagu ahriyo babkan u baab yahay xadiidku lix boqol iyo shan iyo labaatanaad can talxata ibni cubaydillahi ibni cawf waxaa la wariyey radi allahu taala arda raximah اllah can طalxata ibni cabdillahi ibni cawf cubaydillahi maahan can طalxata ibni cabdillahi ibni cawf raximah llah qaal wuxuu yidhi sallaytu waxaan tukaday khalfa ibni cabaas ayaan ku tukaday ibn cabaas gadaashii calaa janaazatin janaaza ayaan kula tukaday faqara'a wuxuu akhriyay bifaatixati اlkitaab suurat alfaatix ayuu akhriyey wa qala wuxuu yidhi liyaclamuu waxaan u akhri liyaclamu inay ogaadaan annaha ayada iyo akhrinteeda sunnatun sunno inay tahy inay ogaadaan ayaan akhri weeyaan saas ayuu leeyahy ibn cabaas radi allah ta an arda xadiidkan imaam bukhaari soo saaray raximah ullah xadid ku lix boqol iyo lix zuhri maxamed bn shahaab zuhri mudawin اxadiid qal wuxuu yihi maxamed bn shahaab zuhri ahbaranii abu umamata ibnu suhayl ama sahlin ayaa ii warramay anahu isaga ahbarahu inuu u sheegay rajulu nin oo min asxaabi nabi nabig saxabiiska min sal l slm ana asunata sunnada fi salaati salaat aljanaazada fi salaati salaat aljanaaza janaazada lagu tukada an yukabira alimaamu imaamkuma marka hore waa inuu yidhaahdo allahu akbar waa kow uma yaqra'u wuxuu akhrinayaa bifaatixati kitaab ayuu ahrinaya bacda takbiirati lula allah akbarta hore kadib muxuu akhrinaya faatixadii ayuu akhrinaya o siran hoos ayuu arinaa fii nafsihi naftiisa hoos ayuu mxuu ahaa u arinaya uma yusalii wuxuu ku salinayaa cala nabi nabiga ku sal sl slm wayukhlisu ducaa liljanaaza kadibna markuu nabiga ku saliyo ducada ayaa janaazada u baraxtiraya oo meydka ayuu u baraxtiraya inuu duceeyo fii atakbiiraat allah akbarta allah akbaryaalka laa yaqra'u fii shayin shay ma akhrinayo oo minhuna iyaga ka mid ah qur-aan ma akhrinaayo saas weeyaan uma yusalimu wuu salaam naqsana siran si hoose ayuu usalnaqsanaya fii nafsihi naftiisa ugu salnaqsanaya allahu akbar faatixa allahu akbar alsalaatu cala nebi sal slm allahu akbar kadibna adducaa lilmeyit allahu akbar atasliim weeyaan waaya baabu ducaai lmeyiti meyt in loo duceeyo ayuu baabkan u baabi fi salaad salaad gudaheed loogu duceeyo xadiid kun lix iyo toddoba iyo labaatanaad can cawf ibni malik waxaa lagu radi allahu ta anu arda qal wuxuu yihi sallaa rasulla nabiga ayaa ku tukaday calaa janaazatin janaaza ayuu ku tukaday faxafidtu waxaan ka xifdiyey min ducaahi ducadiisa hooye quli isagoo leh nabigana sal slem allaahuma allah ikhfir lahu ilaahu dembigiisa dhaaf warxamhu allah u naxariisa wacafihi allah cafi waacfu canhu iska cafiye waakrim nusulahu meesha degaanka u degaa ilaahay ku karaamay ama karaamay waasici mudhalahu makaana gelitaankiisa iyo meesha la gelina allah waasici waqsilhu ku iwthalji baraf iwalbaradi dhado ku dhaq weeyaan wanaqihi ka nadiifi min alkhataayaa gafafka kamaa naqayt sidaad u nadiifisay athawba mar alabyada ee cad min adanasi wasakh waabdilhu ubadel daaran daar khayran ka khayr badan min daari daartiisa wa ahlan reer oo khayran ka khayr badan min ahlihi ahlkiisa wa zawjan xaas oo khayran ka khayr badan min zawjihi xaaskiisa ka khayr badan waadkhilu geli aljanata jannada geli waacidhu rabbiu ka badbaadi min cadaabi qabri qabriga cadaabkiisa oo min cadaabi naari naarta cadaabkeeda ka badbaada weeyaan saas ayuu nabigeena ku ducaynayay intaa ayaan kaxifdi ayuu leeyahy cof maalik radi allahu taala arda wa sala allahu cala nabina moxamed qala wuxuu yidhi xataa tamanaytu ilaa aan ka tamaniyo oon ka jeclayso an akuuna inaan ahado ana aniga dalika almeyit meyidkaas meeshii muxuu aha yeelo oo nabi moxamed u ducayna cala sl slam ila aan ka tamaniyo inaan noqdo ayaad nabigu ducayay alayh slat slam imam muslim xadis soo saari xadiid ku lix boqol iyo sideed iyo labaatanaad can abi hurayrat waxa la weri cbdiraman skrdowsi radi allahu taala arda qala wuxu calى janaaزaةi janaaزة faqala wuxu yhi allahuma alyu ikfir u dhaaf lixayina kanaga nool u dhaaf wamayitina kanaga dhintay wasagiirna kanaga yar wakabiirna kanaga weyn wadakarina kanaga mxu labka ah iyo waunhana kanaga dhadiga ah iyo washaahidina kanaga mxu jooga iyo waqaa'ibina kanaga mxu maqan allahuma alyu man axyaytu qofka aad ku noolayso mina man axyaytu qofka aad noolaysa dhah allahuma alyu man axyaytu qofka aad noolayso o mina anaga naga mid a faaxiya cala iimaan iimaanka ku noolay waman tawafayta qofka ad oofsatay oo mina anaga naga mid ahna fatawafahu ku oofsa cala islaam islaamnimada allahuma allahyw laa taxrimna hanaga hoojinin oo hanaga luminin ajrahu qofkan ajarkiisa walaa tudilana hana luminin bacdo gadaashe weyaan abu daawud tirmidi ibnu maaja ee soo saaray waa xadiis saxiix weeyaan ducadaasna waa ducooyinka nabigan uu ku ducon jiray calayhi salaatu wasalaam lilmeyit ducada dumarka waxaa weeyaan culimada qaara qabaan culimada qaar waxay leeyiin maya sidaasa sidaasaa loogu ducaynaya waxa weeyaan marka ayada ahna waxaa loo ducaynaa meydkii almeyit ay ku socotaa almeyit oo damiirka in la bedelo waxaa weeyaan laakiin dumarka waabdilha daaran min daariha wahl min ahliha wa zawjanta culimada qaar waxay lein waa laga reeba weyaan lama raacinayo wallahu aclam waayahay baabu makaani makaan alimaam imaamka meeshuu istaagimay aljanazata janaazada markii la dhigo imamka xaguu ka istaagaya ma madaxuu ka istaagi ma bartamuu ka istaagi intuu kaga aadaya dumarka waxaa lagaga aadaya bartamaha raggana waxaa lagaga aadaya madaxa lagaga aadaya weyaan xadiidku lix boqol iyo sagaal iyo labaatanaad si noo imaan doonta can samurata bn jundub xalw radi allahu taala arda qala wuxu uhi samura sallaytu waxaan tukaday wara'a nabiyi nabi gadaashii ayaan ku tukaday calaa mar'atin haweeney oo maantad ku dhimatay fii nifaasiha iyada oo mxua umalraac uma shay raacday weeyaan faqaama calayha nabigu dul istaagay wasadaha bartameed u istaagay nabigeena calayhi salaatu wasalaam bukhari muslim xadis soo saari xadiidku lix boqol iyo soddonaad can abi haalibin waxaa laga wariyey abi haalib ma taqaanaan abi haalib waxa la albaahili mowlaahum iyaga ayaa xoreeyey ree baahil ah, waxaa weyaan alkhayaad albasri nin wuxuu ahaa maryo maryaha talo ree basre weyaan magaciis waxaa loo yaqaanaa naafic amaba raafic ayaa loo yaqaanaa naafic amaba raafic waa sikhaari taabiciin taabiciinta raggooda yaryara ayuu ka mid ahaa waana iqo weyaan raximah llah abi haalib marka waxaa laga wariyey qala wuxu yih abi haalib salaytu maca anas maalik aan la tukaday radi allahu ta arda calaa janaazati rajul ninkan janaazadii aan kula tukaday faqaama wuxuu istaagay xiyaala ra'sii madaxiisa ku-aadkiisa ayuu istaagay dhanka madax ayuu kaga aaday uma jaauu waxay keeneen bijanaazati maratin haweeney janaazadeed oo min qurayshin reer quraysheed ayaa la keenay fa qaalu waxay ya abaa xamza abaa xamsow waa kunyada anas bin maalik abaa xamse ayaa loo aqooni jiray salli calayha ku tuka faqaama wuxuu istaagay xiyaala wasati asariir sariirta bartamaheeda faqaal lahu alcalaa ibnu ziyaada wuxuu ku yidhi raximah ullah haakadaa ra'ayta anabiya haakadaa sidaan miyaad ra'ayta anabiya nabigeenna aragtay qaama isagoo istaagay cala aljanaasati janaasada maqaamaka makaan istaagaada mina xaggeeda meeshaad ka istaagta nabigoo istaagay miyaad aragtay sala allahu alayh waali waslem oo ka istaagay janaasada miyaad ku aragtay weliba janaasada dee mxuu ahaa weliba tii dumarka ahayd inaad bartamaanka istaagta iwa min arajuli ninkan aad ka istaagta maqaamaka makaana istaagaada minhu xaggiisa ood dhanka madax ka istaagta ma nabigoo saas yeela ayaad aragtay weyaan oo istaaga qaala wuxuu yidhi anas nacam ha nabigaan ka arkay sal ll slm falamaa faraqa horti uu ka baxay qaala wuxuu yidhi ixfaduu war xifdiya wa fii riwaayati ibn maaja fa aqbala calayna wuuna soo qaabila fa qala wuxu yidhi ixfaduu saan xifdiya ayuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam saas ayuu anas bin malik radi allahu tacala arda ayuu muxuu ahaa raggaa ku yidhi xifadudaas marka nabiga oo noqon karta alayh slat slam waxaa koo noqon karta anas bin malik laftiiskana noqon karta wallah aclam waayahay xadii kun lix boqol iyo abu daawuud tirmidi ibn maaja waa xadii saxiixa xadii kun lix boqol iyo kow iyo soddonaad can camaar waxaa laga wariyey mawla alxaaris ibn nawfal annahu isaga shahiid wuxuu xaadiray janaazata uma kalhuum uma kalhuum janaazadeeda ayuu xaadiray iwa bnihaa wiilkeedii fa jucila alghulaamu wiilka ayaa waxaa la yidhi mima ayaa la dhigay mima imaam imaamka xaggii ayaa la soo mariyey waa lasdaba dhigay aa las muxuu ahaa saasaa meydka loo dhigay koobaadkan kaloo la daba dhigay laakiin dhanka imaamka waaa lasoo mariyey wiilkii ayaa lasoo mariyey canugii faankartu dalika arrinkaas ayaan inkiray wa fi lqowmi dadka waxaa ku dhex jir sugnaa ibnu cabaas iyo abu saciid alkhudri wa abu qataadata iyo abu hurayra saxaabada ayaa ku jiray faqalu waxay dhaheen hadihi sunna saas ayaa sunna ah in muxuu aha canugii xagga lasoo mariyo ama ninka raggaha lasoo hormariyo dumarka gadaal laga mariyo saas ayaa sunnada ah weeyaan abu daawuud nasaa-i waa xadiis saxiixa baabu karati lmusaliina dadka tukanaa badnaantooda wa shafaacatihim ergeynta ergeynayaan bilmeyit meydka u ergeynayaan inay aad u fiican tahay ayuu baabkan u baabi weyaan xadiid kun lix boqol iyo laba iyo soddonaad can caaishata waxaa la wariyey radi allah ta an ardaha nabig waxay ka wari sal slm qal nabigan wuxuu yidhi maa min meyitin meyd ma jiro oyusallii calayhi ay ku tukadaan ummatun ummad oo meel muslimiin muslimiinta ka mid a ah, yabluquuna mia boqol gaarayaan kulluhum dhammaantood yashfacuun lahu ergeynayaan ilaahu dembigiisu dhaaf allah u naxariis ilahu iska cafi hakada ay leeyihiin ilaa shuficuu fiihi ilaa ergadooda waa la aqbala afartan marba haddii dadka ay gaaraan oo muminiina ahlu tawxiid ah oo ahlu shirki aanan hayn allana ay er, ugu ergayaan qofkan mxu meydka ergadooda waa aqbala weyaan xadiid kun lix boqol iyo soddon iyo saddexaad can kurayb waxaa laga mawla ibnu cabaas radia allahu can ibn cabaas waraxima kurayban can cabdilaahi ibni cabaas radi allahu tacala canhuma anahu cabdullahi bn cabaas maata lahu wiil isaga uu dhalay ayaa dhintay biqudayd magaalada qudayd la yihahdo oo bicusfaana cisfaan labadaba magaalada markay ku dhow maka iyo madiina ay udhexeeyaan weyaan haddaba laba magaalo la yaqaano oo tuulooyin weyaan aad uma weyno laakiin eh, cusfaanta ay yara weyn fa qal wuxuu ya kurayb kuraybow undur eeg majtamaca lahu min annaas inta dad oo usoo ururtay inay ku tukadaan bal eeg fa qal fa kharajtu waan baxay fa idaa naasun waaba iyadoo dad qad ijtamacuu lahu ay u kulmeen fa ahbartu waan u sheegay fa qal wuxu taquulu miyaad leeda hum arbacuuna afartan ama ahrijuuhu soo bixiyo cafwan meydkii soo bixiyo wiilkii fa inii aniga samictu rasul baa maqlay sal sl qol isagoo maa min rajulin nin ma jiro oo muslimin muslima yamuutu dhinto fa yaquuma ay istaagaan calaa janaazati janaazadiisa calaa janaazati janaazadiisa arbacuuna rajulan afartan nin laa yushrikuuna aan la wadaajinayn ama afartan qof bilah alweyna shayan waxna ilaa haddii ay dhacdo shafacahum allahu fiihi alla weyna ayaa ka erga aqbalo ergadii ay ergeeyeen oo naar in laga badbaadiye jannana la geli dambaygiisa waayahay baabu hanaa naas dadka ammaanta ay ammaanaan cala lmayiti maydka ay ammaanaan wanaagga ay leeday inay wanaagsan tahay loona baahan yahay haddii qofku qof wanaagsan uu yahay ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiidku lix boqol iyo afar iyo soddonaad can anas bin malik radi allahu taala arda qala wuxu anas maruu bijanaazatin janaaze ayay soo mariyeen lawada fa atnaw calayha khayran khayr bay ku ammaaneen faqala nabi nabigan wuxu yidhi sal slem wajabat jannada ayuu waajibtay uma maruu biukhraa mid kale ay soo mariyeen fa calayha way ku ammaaneen faanaw caleyh waxay ku sheegeen sharan shar bay ku sheegeen waa yahay faqala wuxu uhi wajabat way waajibtay faqala cumar ibn khadaab wuxuu yidhi radi allahu ta an arda maa wajabat waa waajibt maxaad kala jeeda nabi allow ama maxay ahayd qaala wuxuu yidhi haada kanaytu waa kii hore anayntum calayhi khayran khayr baad ku sheegteen ood ku ammaanteen fawajabat lahu ljana janna ayaa waajibtay wa hada kan anaytum calayhi sharan shar baad ku sheegteen fawajabat lahu naar naar ayaa waajibtay ciyadan bilah antum adinka ayaa shuhadaaullahi fi lardi arlada adinka ayaa alla markhaatidiisa ah markhaatida alle oo arlada joogta adinka weeyaan marka maadaama aad khayr ku sheegteen ahlu khayr wa ahlu janna maadaama kan aad shar ku sheegteen waa ahlu naar ciyadan billah xadiid kun lix boqol iyo shan iyo soddonaad can abi laswad addayliyi waxaa laga wariyey waxaa kaloo la dhahaa abulaswad addu'ali albasri waa ninkii aad taqaaneen abulaswad addu'ali waa ninka naxwada loo tiiriyo magaciis miyaad taqaanaan haalim ibnu camr ibnu sufyaan ayaa la yihahdaa wuxuu ka mid yahay kibaar taabiciin taabiciinta raggooda weynay waana mukhadram nabiga sal alla alay slam wuu soo gaaray nabigu wuu soo gaaray laakiin nabiga muusan arkin sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka ninkaas mukhadramka ah wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena marka ay ahayd lix iyo sagaashankii ayuu geeriyooday cafwan sagaal iyo dhaafan sagaal iyo ayuu geeriyooday raximahullah ninkaas abuaswad dayli ama duali qaal wuxuu yidhi qadimtu lmadiinata magaalo madiina ayaan soo galay waqad waqaca biha maradun iyadoo xanuun ku dhacay saf ah ila bni cumar abdulahifa eh, jalastu ilaa cumar ibnukhaaab ayaan muxuu ahaa la fariistay fa bihim janaazatun janaaze ayaa la soo fa uniya alay calaa saaxibiha khayran ninkii janaazada muxuu la waday ama meydkii ayaa khayr lagu ammaanay faqaala cumar wuxuu yidhi wajabat way waajibtay uma mura biukhra janaazo kale ayaa la ama lala soo maray fa uniya calaa saaxibiha saaxibkeed waxaa lagu ammaanay khayran khayr faqaala cumar wuxuu yihi wajabat way waajibtay uma mura bihaalita janaaso saddexaad ayaa la soo mariyey fa uniya waxaa lagu sheegay calaa saaxibiha sharan xumaan baa lagu sheegay nooc kastaba hadsharta fa qaala wuxuu yihi wajabat way waajibtay faqala abulswad wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi wamaa wajabat yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkoodi iyo madadood muminiinta madaxdoodiiy wajabat iyo way waajibta kala jeedaa ama maxay ahayd qal wuxuu qultu waxaan idhi kamaa qaala nabiyu nabigeena suuri sal slm ayaan idhi fa ayumaa muslimin nabigeena muxuu yidhi fa ayumaa muslimin muslim la arko shahida lahu ay u markaati kacaan arbacatun afar bikhayrin wanaag ay ugu markaati kacaan adhalahu allahu ljannata allaweyne ayaa janno geliyey weyaan allahu akbar faqulnaa waxaan idhi waalaatun nabi allow saddexna ka waran qaala wuxuu yidhi waalaatun saddexna hadday allogu markaat muxuu ahay ugu markaati kacaan inuu qofka ahlu khayr yahay alla janno ayuu geliyaa dadka markaati kacan ahlu imaan yihiin faqulnaa waxaan idhi wanaani labana ka warnabay allow qala wuxu yidhi wanaani labana uma intaa kadib lam nasalu can ilwaaxidi halkii maanan weydiinin saas ayuu leey sayd cumar radi allahu taala arda imaam bukhari aya xadis soo saaray baabun baabun mustariixun wmustarax qof istiraaxay iyo qof laga istiraaxay qof raaxaystay iyo qof laga raaxaystay waa muxuu ah xadiidka xadidka u dambeeya cashirka insha allahu tacala xadidku lix boqol iyo lix iyo soddonaad can abi qataadata waxaa la wariyey ibni rubciyin alansaariyi radi allahu taala arda ana rasul rasulka sal sl mura waxaa la soo mariyay caleyhi dushiisa bijanaazatin janaaza ayaa la soo mariyey faqala wuxuu yidhi mustariixun mid raaxaystay oo nastay iyo mustaraaxun minhu mid laga nastay oo laga raaxaystay weeyaan waa labadaa un qaaluu waxay yidhahdeen ya rasul rasuulka allow malmustariixu wamalmustaraaxu minhu malmustariixu kan raaxaystay muxuu yahay walmustaraaxu minhu iyo kan laga raaxaystay qala wuxuu yidhi alcabdu addoonka almuminu aan la rumeeyey muminka ah ahlu iimaanka ah yastariixu wuxuu ka raaxaystaa min nasabi dunya adduunyada tacaabadeeda iyo waadaaha dhibkeeda ilaa raxmat illaah naxariista alle ayaad u raxaystaa nasal allah an nakuuna min haulaa wlcabdu adoonka alfaajiru ee alla muxuu ahaa ku caasiye caasiga ahna yastariixu minhu lcibaadu addoomihii ayaa ka raxaysto iyo walbilaadu dalki ayaa ka raxaysto iyo washajaru geedihi ayaa ka raxaysto iyo wadawaabu daabooyinkii iyo xataa gaadiidkii iyo waxyaabihii noola noolihii ayaa ka raxaysto weyaan marka qofkaas dhibkiisa iyo xitaa naclada kusoo degaysa iyo dhibka uu ku haayo iyo wax walba ayaa ka raaxaysani dadka marka labadaas qaybood weyan qofka markuu dhinta waa mustariix nasal allah an minhum wa mustaraaxun minhu nacuudu billahi min nakuuna min haulaa labada un bay u qaybsamay oo nabigeena cadayna sala allahu calayh waali marka qofka muuminka ah intuu adduunkan nool yahay inuu ku dadaalo maalinta uu dhinto inuu mustariix mid raxaystay noqdo uusan noqonin mustaraaxun minhu waa laga maarmaan arrinta ayada in lagu dadaalo weyaan haddii la yidhaha ilaahay baana dhaafiyey bele kugu dhacday allahna dhaafiyey waa imtixaan marka waxa wey wajabat weyan wax kale maahan ilaahay jannahaasi ahlu khayr u ahaa ahlu salaad u ahaa ahlu biri u ahaa ahlu raxma u ahaa ahlu waxaa weya carabkiisa mid ilaashada ayuu ahaa ummadda khayr mid la doon ayuu ahaa wamaa ilaa dalikana ayadna wajabat weyaan marka midaan dambe inaan noqon aan ku dadaalna allahana waafajiya hada wallahu aclam wsal allah sala abdil waslm mustafa